sheegnay canuga u horeeya neefka ugubka ah canugu ku curta in loo gowraca asnaamta inay jiri jirtay gadaal dambana ilaahay dartii haddii loo gowraca wixii ku soo arooray sidoo kale catiiradana waa neef ari ah oo la qala ama la gowraca bisha rajab wixii ku soo arooray aan ku soo jirnay baabka marka caawa waxaan bilaabaynaa saddexaad tafsiiru lfaraci farac waxaa la yidhaahda ayaa halkaan aan ka fisiraynaa amaba tafsiirkeed ayuu baabkan u baabiyay xadiidka afar kun laba boqol iyo kow iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nas na abulashcad axmed ibn miqdaam alcijli waa saduuqu saaxiba xadiid dacana abu daawuud fii muraatihi alimaam abu daawuud ayaa xagga muraa'ada iyo xagga anshaxa ku duray muru'ada waxaa weeyaan waa anshaxa waxa loo yaqaano ama xag cunid ha noqoto qofka habka wax cuna iyo meeshuu ku cuni ama ha noqoto habka wax u cabi iyo meeshuu ku cabi iyo habka u labis labisani iyo nooca waxyaabo meelaha qaar oo in la astur loo baahnaa oo qofku uusan asturaynin waxyaabahaasoo dhan ayaa muru'ada soo geli muru'adana meelaha ama goobaha kala duwan ayaa laga yaaba mararka qaar inay arinta ayada ah eh, la xiriirto oo wax murua meelka ah ayaa laga yaaba meel inayna murua ka noqonin oo e, anshax ficni wax ka ah ayaa meel laga yaaba anshaxumi inay noqoto marka laakiin asal ahaan muru'ada waa qofka dabiicad ku xambaaraysa in waxyaabaha makaarim alakhlaaq dhaqan wanaagga inuu ku dhaqmo masaawi alakhlaaq dhaqan xumidana iska ilaaliyo marka muru'adaas ayaa wax laga yaro sheegay ninkan la yidhaahdo axmed ibn اlmiqdaam abulashcaf ayaa alimaam abu dawuud wuxuu sheegay muru'ada xagga anshaxa inuu waxa weeyaan eh, wax ka yaro qabo waxyaabaha cadaaladda raawiga lagu dhaawacana waxaa ka mid ah alfisqu wa khawaarim اlmuru'a qof inuu faasiq noqdo xadiidkiis inaan la qaadanin ayuu keenaa sidoo kale qofka xumida ku dhaqdana oo dhaqan xumida lahna xadiidkiisina aan la qaadanin ayay culimmada ay keeno cadaalad waxyaabaha qadxiya ama dura labadaasa ugu waweyn ilaan qofka fiqada ah ama xadiid saxiix ah waa xadiidka u wariyey qof oo cadli ah cadaalad ah cadliga marka waxaa weeyaan labada eh, ugu muhiimsan oo laga eego waa waxaa weeyaan qofka inuu fisqi ka fogaado faasiqnimo inuu ka fogaado daac waa inuu ka fogaado been waa inuu ka fogaado iyo wax la mid ah iyo sidoo kale dhanka kale iyo khawaarim almuruu'a sharafta iyo anshaxa waxyaabaha dhaawaca su aala laga yaaba in laisweydiiyo oo beryahan dambena laga yaabo in dadka qaar ka mid ah ay aada u fududaystaan ninka imaamka ah ama ninka sheekha ah oo diinta ilaahay lagu yaqaano xambaarsanna oo ummadda u ah qudwo iyo waxay ku daydaan labiskiisa muxuu noqon karaa imaamkii muslimiinta u dhexeeyey inuu maanta sarwaal jinsi ah ku soo labisto oo kadibna intuu halkaas gala istaw ayuha almuslimuun u yidhaahdo amaba isagoo xaasiru ra'si ah madaxiisa uu qaawan yahy uu muslimiinta hortooda istaago arinka isaga khaarim اlmuru'a ma noqonaysaa mise ma noqonayso arinka isaga ah annaga habkeen habdhaqankeenna ummadda soomaaliyeed kaba soo qaad habka loo yaqaana ninka sheekha culimada ah waxaa u badan in horta madaxu u duuban yahy madaxu ama koofiyad ha u saarnaado madaxa koofiyad ha saarnaato amaba duub ha u xirnaado amaba cimaamad noocaas ahoo ama intaa laga rido ama si la yeelaba saas ayaa asal ahaan ummaddan soomaaliyeed u dhaqana oo ninka sheekha ah dhaqanka lagu yaqaano waa sida iyada hadduu imaamka marka soo gala safka hore oo kadibna uu soo xirto cimaamad la'aan uu meesha istaago imaamad la aduu istaago arrinka isaga ah khaarim almuruua agteenna ma ka yahay haddii anna soomaali mise kama ahan su-aasha adinkaa idin weydiinaya caw ninka sheekha ah oo ummadda hor istaagi oo khaiibka ah khudbada mimbarka istaagi amaba imaamka noqonaya salaada bixini oo ummadda ay ku dayani inuu madaxa bannaan yahay ama sarwaal jiins u xirto arrinka isaga ah khaarimulmuru'a ma noqoni mise ma noqonayo su-aashaasaan raba inaad ka jawaabtaan ya sheekh fadal shacali daad ku maqnayd habeenidii dhexda ahay ma xanuunsat oo dee ummad maxa soo sheegi weyde alagu soo duceeye shafaaka albaari waracaaka lilaahaye a a a a qofka wadankan hadda jooga hadduu madaxa u bannaan yahay oo culimmadu ka mid yahay khaarim almura ma ahan shacali wuxuu leeyahay waa iska caadi shariifki aniga iyo waa wada bannaan yahay marka wax ishkaal ma lahu leeyahy abdujens qaba oo wax foolxun <laughs> meel adagu gaadsiina shacale shacali wuxuu ku leeyahay waa raggi dambe moogta aad yaa looga dayan warka uu sheegi waa raggi dambe marka waxaa weeyaan wuxuu ku leeyahay hadduu saf koro istaago isagoo madaxa uu bannaan yahay ishkaal weyn igama muuqdo hadda waqtigan waan joogna laakiin siraalka jinsiga hadduu u xirto ood meesha la soo istaago yacni wax aad u liidamo ule weliba ani tuhum baa igan lahaaba saasuu le sheekh ra'yigaas sheekh cali maane muxuu ahaa fadal sheekh cuثmaan a haye dhib weyn maarata adiga madax banaande waa gar a a sa waa sa a sida lungaha <laughs> axsanta haye ragga weyn odayaashaan rabaa mashaayikhtaan rabaa xoog dhallinyarada u jeedaan fadalo haa haye haa haa haa haa waa sax waa sax haa hay waa sax sarwaal jins naga dhaafa marka isaga isla garan waa qowl waxid laakiin koofiyadii ama imaamadii warkeedii aan galno aye mashaakh caawa waad ka hamusteen mawduucan anigi inaan mawduucan keeno nacam sheekhay sheekh axmed xaaji axmed waay waa sax jasakum alla khar horta horta horta mawduuca shaki ma lahan curfiga qayb weyn ayuu ku leey walcurfu macmuul bihi idaa warad اcرف macmuل bه إda warad شharcu min الشharيifi lam yuxad ilaheedaan filaya curfiga iyo dhaqanka dadka waa lagu camal falaya haddii wax sharciga ah oo arinka isaga xadayna oo diida uusan meesha olin waa sax annaga waxaan soo gaarnay ood soo wada gaarteen ninka culimada isagoo duuban culmada waad arg macalimiinta qur-aanka laga yaba inay madax banaanaan jireen mararka qaar laakiin ninka sheekha ah oo culimada madaxa u danaan jirtay sidoo kale markii aad ka soo bilowda xilliga nabigeenna calayhi salaatu wasalaam iyo muxuu ahaa alkhulafaa araashiduun iyo taabiciinta iyo inta ka dambaysa ilaa culimada inta lagu yaqaanay madax waa la duuban jiray madaxa waxbaa la saari jiray waxaad garanaysaan alimaam shaafici caleyh raxmat markii taarikhdiisa laga hadlay iyo muxuu ahaa eh, siiradiisa hooyadii wuxuu le eh, agoon u ah moogta hooyaday ayaa anoo yar ayay ii duubi jirtay kadibna masjidka ay diri jirtay oo habdhaqan lagu yaqaano dadka ahlucilmiga ah ayuu ahaan jiray marka waxaan isleeyahay masaladaas inta hadda ay wahaabiyada ay soo badatay khayr allah siye ayaa horta aada loo fuudeeyey ee wixii ka horreeyey ninka sheekha ah duub ayuu xihan jiray dublaan ma ahaan jirin hadda laakiin safka hore ninkii dadka ugu qaarisanaa qur-aanka ilaahay ugu aqoonta badnaa ee isagoo madax bannaan laga yaab inuu istaago laga yaaba arrinka isaga dib ha loo noqdo dib ha loo eego oo taarikhda islaamka la fiiriyo ninka sheekha ah oo ummadda qudwada u ah waa in hablebiskiisa uu noqdo hablebis meel hore ku xiran ee mid meelaha laga soo qaaday uusan noqonin marka kolleyba aniga waxaan ku jiraa gruubka iyo qolyaha aadka u necab weliba aad u necab nin sheekh oo waxaa weeyaan dad u khudbayni oo khudbad saaran mimbar oo madax banaan ama nin sheekha oo waxaa weeyaan saf salaad dadka bixini oo madax banaan aad baan u karaahaystaa waxaan u karaahaysan wax kale ma ahane ninkan waa nin sheekho diinta ilaah xambaarsan haybaddii dhan buu iska tuuray haybadlaan buu isdhigay diinta haybad bay leeda nabigeenna calai sl slam markuu maka galay waad xasuusantihiin cimaamad madow oo weliba aad u duuban ayuu nabigeenna xirnaa calayhi salaatu wasalaam madaxa nabigeenna oo bannaan oon xaj ahayn lama sheegin oo muxuua ah ummaddii ama khudbayni ama hortaagayn lama sheegin marka booska aad joogta markii aad boos imaamnimo iyo boos sheekhnimo iyo boos fatwo iyo boos khudbo iyo qofka u jooga ani koleyb waxaan isleeyahay eh, in muru'ada waxay keenaysaa hadda nas aayad iyo xadiid kama hadlayo la socda waxaan ka hadlaa marka baabulmuru'a laga hadlo in qofka madaxiisa uu dadnaado nacam fadal adinka hadda cad idraysmal aggaad ka wadaaga marka haween soo fadhiistaan ayadana haystaan haye fadal cashire haa waa sax nooc walbay ahaadaanba waa sax waa sax <laughs> nala xallay hadda xal waa dhaaftay annaga hadda xallin weynay maxaa yeelay waxaana la lihi mataqaanaan haati daliil daliilkeen in madax in la banneeyo cawrat rajuli maa bayna asura warukba soo maaha ma ninka asaga markaad tirahda waayo soo saas maaha adoo funaan la-an marka dee intaan soo cawro maaha waa isku waafaqsanna soo maha inta ka korayso cawro maaha soo maaha markii u yidhaahdo madaxa cawro ma waxaad oo tira adna waa inaad tirahda marka funaanada ka soo adoo funaan la-an ah oo shafkaadu bannaan yahay timahaadil harki muxuu ahaa soo dhex istaag muslimiinta marka laba noo murantay baad noqonaysaan fadal sheekh fadal haye a waa sax waa sax laakiin madax waa la dali jira qaar xataa duubanaa jira kuwa dambe waan garanaya a waa sax waa sax ha ha ha ha hay axsantum alcumuum marka masalada waa masale yar nagu taagane bal wixii hadda muxuu ahaa marka meelaha la iska marmaraha la iska marmaro durasha ilaahay oo ninka yaro bidaarka baqa iyo ninka <laughs> marka laakiin markii ay noqoto in salaad la bixiyo oo salaada ilaahay mxuu in la bixiyo iyo marka khudbada in loo istaagay iyo marka darsiga loo fadhiistayo bal cimaamadii waxaa lasoo saartay jasakum allah khayran arrinka isaga ah waxaan isleeyahay muru'ada inay qayb ka tahay lidaalika ninkan sheekha ah abulashcad axmed ibn miqdaam oo saduuqa ah oo weliba axaadiista nabigeena calai slam ragga lagu yaqaanay ka mid ah ayaa alimaam abu daawuud asijistaani wuxuu ku tacniyey oo ku duray biannahu irtakaba shaya min khawaarim اlmuru'a waxyaabaha muru'ada iyo anshax waxu dhima ayuu la imaaday isagoo weliba sheekha wa calayhi marka daaqaduu katu ka tuuray si ay noogu dhicin marka bal dadaalna insha allah tabaaraka wa tacaala qaala wuxuu yidhi abulashcaf xadaثana yaziid wahu ibn zurayc ataymiy iqaة habtun weeyaan qaala anba'ana khaalid ibnu mihraan اxadaa iqaة yursil can abi اlmalix abu malix ibn usaamaة اlhudali waa iqa can nubaysha ibn cabdilahi lodali waa saxaabi jaliila radia allahu ta arda qaa wuxuu saxaabigaas naada nabiya nabiga waxaa u dhawaaqay sal sl rajulnin baa u dhawaaqay oo rajulkii oo ahaa faacilkii la gadaal mariyey naada rajulu annabiya weyaan naada nabiya nabiga waxaa u dhawaqay sal sl rajul nin baa u dhawaaqay oo fa wuxuu yihi ninkii markuu nabiga u dhawaaqay ina anaga kunaa waxaan nactiru kuwa gowracid sameeyo catiiratan nactiru kuwa catiirad sameeyo nactiru kuwa catiiro sameeya catiiratan gawrac yacni gawrac ayaan samayn jirnay oo bisha rajab gooni ku ah yacni wuxuu ula fi ljaahiliyati xilliga jaahiliga lagu sugnaa fii rajaba bisha rajab famaa taamuruna maxaadna faraysaa nabi allow sala allahu calayhi waali waslem qal wuxuu nabigeena alai sl idbaxuuha gowraca neefkii fii ayi shahrin kaana bil alla bishii ay ahaataba ama uu ahaadaba wabaru llaha alla weyne u baarin mafala caza wajalla waacimuu masaakiinta cidda u baahanna quudiya ayuu nabig yihi sal allahu calayhi waali wasalam qaala wuxuu yidhi saxaabigii ina annaga kunaa waxaan nafricu kuwa farac sameeye faracan farac ayaan samayn jirnay filjaahiliyati jaahiliga faracana waa ti aan soo marnayo waa neefka canuga uu ku curta in laga gowraca filjaahiliyati xilliga jaahiliga ayaan samayn jirnay faracaas ayaan samayn jirnay qaala nabigeenna wuxuu yidhi sala allahu calayhi waali wasalam fii kulli saa'imatin xoolo kastoo foofa faracun neef ayaa laga rabaa faraca ah oo laga gowraca ah. xataa idastaxmala markii uu awoodaysto dabaxtahu waad gowracaysaa wa tasadaqta waad sadaqaysanaysaa bilaxmi hilibkiisa fa ina dalika arrinkaas huwa isaga ayaa khayrun khayr badan ayuu nabig yihi sala allahu calayhi waali wasalam waad xasuusantihiin catiirada iyo faraca markii aan habeenkii u horreeyey oo kitaabka aan kaga hadlaynay waa tii aan axaadiista ku soo aroortay aan ka hadalnay iyo ayada xukunkeeda oon mid inay muxaram tahay aan isku waafaqnay taasoo ahayd jaahiligii ilaahay kayrkii ayay muxuu asnaamta dartood ay u gowrac jireen faraca catiiradana saasoo kale arrinka isaga ahaa in kansal ay tahay oo meesha laga saaray oy xaaraan tahay ijmaacan waa tii aan soo marnay qodobka labaad axaadiista ku soo aroortay farac iyo tiiradana in waxaa weeyaan ay axaadiis laa ba'sa biha iyo axaadiis sixadooda culays badan u jirin iyo inay muxuu ah ku jiraan waa tii aan sheegnay oo muxuu axaadiis banaynaysa iyo axaadiis diidaysaba waa tii la soo maray kuwa diidaya marka waxaan ku xambaarnay nooc hore oo jaahiliga waxyaaba ay samayn jireen oo asnaamta ay u gowraci jireen iyo wixii la midka ahaa aan ku xambaarnay kuwaan damana wixii alla dartii loola qasa subxaana wa tacaala in dhib weyn ayna lahayn waa ti aan soo marnay wallahu aclam laakiin masalada waa masale masaaisha labada masale waa masalo khilaafi ah alcumuum qofka hadduu alla darti wax u gowraca ood ilaahay ugu mahadnoqo oo bisha rajab ama ha ku beega ama bil kale ha ku beega masaakiintan uu quudiya allana uu baarinama faro dhib insha allahu tabaaraka wa tacala ma xadiidka ayaanu daliil ah xadiidka afar kun laba boqol iyo laba iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nas calamt akhbarana yacquub ibn ibraahim addawriq waa iqatun xaafid can ibni culaya ismaaciil ibni culaya waa iqatun abt weyaan iqaة xaafid weyaan can khaalid ibn imran اxada qaala xadaثanii abu qilaaba cabdlah bn zayd اljarmi wa iqaة faadil kaثiir irsaal can abi malix qaala wuxuu yidhi abi malix falaqiitu qaala wuxuu yidhi khaalid waa dhihi qaaladan falaqiitu hadalka nin kale waxaa weeyaan khaalid oo marka hore abu qilaaba ka wariyey ayaa wuxuu le abu qilaaba ayaan xadiid ka wariyey abulmalix ayuuna ka sii wariyey laakiin markii dambe ayaan abulmalix laftirkiisii oo ninka abuuqilaabaha noo dhexeeyey ayaan la kulmay falaqiitu abalmaniix ayaan la kulmay fasaata fasaltahu fasal maxaa idin qoran fasaltahu fasaltu tu tu yaa qoran tu axsantu axsanta nacam falaqiitu waxaan la kulmay abalmaniix ayaan la kulmay fasaltuhu waan weydiiyey xadiidkii faxadaanii wuxuu iga warramay can nubayshata alhudali aلصaxaabiy اljaliil radia allahu taala qaal inuu yihi ninka nubaysha inuu yidhi qaala rajulin baa wuxuu yidhi yaa rasuula rasuulka allow inaa annaga kunnaa waxaan ahnay nactiru kuwa gowraca catiilatan gowrac fi ljaahiliyati xilliga jaahiliga bisha rajab ayaan gowraci jirnay ee famaa ta'murunaa maxaadna faraysaa qaala wuxuu yidhi nabigeena calayhi salaatu salaam idbaxuu lilaah allaweyne u gowrac caza wajal fii ayi shahrin bil maa kaan ay kaana ahaada weyaan maadaas waa zaa'ida litawkiid aw litakiid ayaa loo ziyaadiyey idbaxu gowraca lilaaha alla dartii caza wajal fii ayi shahrin bil kaana ahaaday maadaas waxa waa zaaida wabaruu baarinimfar allah al weyne u baarinimafal caza wajal wa acimuu cidda u baahan in la quudiyana quudiya saas ayuu nabigeena yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasalam marka catiiradii saas ayaa nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam in bil aan lagu qeydin oo ilaahay subxaana wa dartii bil alle bishii la rabo la gowraca ayuu nabigeena faraya calayhi salatu slam xadidku afar kun laba boqol iyo soddon iyo saddexaad waa saxiixu bimaa qablahu qaala imam nasaي cl abarna camr cali falas waa xaafid qaala xadana cbdiraxman ibn hdi waa imaamkii qaala xadana abu cawaana alwadax ibn cabdilah ashwri waa dab can yacla ibn caطa alcaamiri اqurayshi iqa can wakiic bni cudasin الطائفي العqayli maqbuul weeyaan can amihi camihi adeerkiis abi raziin laqiط ibnu caamir اcuqayli waa صaxaabi mashhuura radia اllahu tacala canhu arضaa waraضya can jamiici صxaabati rasuli lah sl slm waraxima jamiic اruwaat qaala wuxuu yihi ninka laqiط ibnu caamir acuqayli qultu waxaan idhi yaa rasuul اlah rasuulka allow inaa anaga kunaa waxaan ahenay nadbaxu kuwa gowraca dabaa'ixa gowracya iyo xoolo la gowraca filjaahiliyati xilliga jaahiligi fii rajaba bisha rajab ayaan gowraci jirnay oo fanakulu annaga ayaa marka hilibkaas cuni jirnay wa nucimu man jaacana cid alla cidda noo timaadana waan quudin jirnay faqaala rasul lah wuxu yh sl laa ba'sa bihi dhib ma lahan qaala wuxuu yidhi wakiic ibnu cudasin wuxuu yidhi falaa adachu aniga haba yaraatay kama tegaayo xadiidkan saxiix maa qablahu sooma marka laa ba'sa bihi haddiiba la yidhi cudas ninka la yidhaahdo ibnu cudas udus udus sooma wakiic ibnu cudus ayaa wuxuu yidhi falaa dachu maba ka tegay anig weligey marka rajab inaan wax gowraca maba daynaayo wey intaas waa noo dhammaatay ama waxaa noo gebagaboobay catiiradii iyo faraciyaa noo dhammaaday halkan caaw waxaan ka gelaynaa insha allahu tabaaraka wa noona socon doona ilaa habeen damba qaybo ka mid ah <clears throat> juluud ulmeyta baktiga harkahooda amaba maqaarkooda xuunkooda wuxuu noqonaa baabu juluudi اlmeytati baktiga harkahooda xuunkiisa ayuu baabkan u baab yahay xadiidka afar kun laba boqol iyo afar iyo soddonaad waa xadiid صaxiixa qaala alimaam nasai alي abarna qtayb bn saciid qaala xadaثna sufyaan ibn cuyeyna can الzuhri maxamed ibn muslim ibn shaab الzuhri weeyaan can cubaydillahi bn cabdillahi bn cutb bn mascuudin waatiqat faqiihu habt can bn cabaasi radi allahu tacala canhuma can maymuna bint اxaari can maymunata bint اlxaariث radia allahu taala ardaha um اlmuminiin ana nabiya nabigeena sal sl mara wuxuu soo maray calaa shaatin neef ari ah meytatin ee bakti ah ayuu soo maray mulqaatin ee la tuuray faqala wuxuu yidhi liman haadihi neefkan baktiga oo ariga ah yaa iskale weeyaan faqaala waxay yidhi maymuunata maymuuna ayaa iskale binti alxaari radia allahu tacala canhu ardaha um ilmuminiin faqaala wuxuu yidhi maa calayha ay leysa calayha korkeeda ma ahanin low intafacat haddii ay wax ku qabsato biihaabiha xarageeda haddii ay wax ku qabsato wax dembi ah ama wax culays oo korkeeda ahaana ma jiraan weeyaan qaala waxay idhahen inaha iyadii meytatun waa bakti oo lama gowrac allow neefkaan meesha yeelna ood ujeedid waa neef bakti oo baktiyey ee waxaa weeye neef la gowracay ma ahan fa qaala wuxuu yidhi inamaa in kale ma ahani xarama allahu alweyn wuxuu xaarameen caza wajalla aklaha in la cuno ayuu rabbigeen xaaran yeelaya ee waxaa weeyaan in harageeda la megdaysto oo marka la megdeeyey kadibna lagu intifaaca oo wax lagu qabsado ilaahay muusan xaaraam yeelin saas ayaa waxaa weeyaan ayaa meesha ku jirta noona imaan doonta insha allah tabaaraka wa tacaala <clears throat> xadiidka afar kun laba boqol iyo shan iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qala imam nas abarna mxamed bn slmt اmuraadi waثiqaة dabt wاlxariث ibn skin qira'aة عalيh waan asmع wlafظ lahu waثiqaة dabt isna can ibn اqasim cbdiamaan bn qasim cutaqi wa iqatu qaala xadaanii malik ibnu anas ibn abdhijra can bni shaab zuhri can cubaydilahi bn cabdilah ibn mascuudin wa iqatun faqiih ibn cabaasin radia allahu tacala canhuma qala cbdilahi bn cabaas mara rasuula nabiga wuxuu soo mara sal sl bishaatin neef ariya meytatin ee bakhti ah kaana u ahaada nabigeena sal slm acطaha mid siiyey limowlaatan limaymuuna gabar maymuuna ay xuraysay uu nabigeen horaan u siiyey zawji nabiyi maymuunadaas zawji nabiyi nabiga xaaskiisa sala allahu calayhi waali wasalam neef ari oo bakhti ah oo maymuuno gabar addoon ah oy lahaan jirtay ee xuraysay nabigeenna uu siiyey ayuu nabigeena soo maray calayhi sala slam limaymuuna marka markuu xadiidka odhan lahaa waa isku mid gabadha ay xuraysay ayada waxay leeyihiin wax aad u kala duwan ama aad u kala baxsan ma ahayn faqaala wuxuu yihi nabigeena sala allahu calayh waali wasalam halla intafactum maad wax ku qabsataan bijildiha haraggeeda ood maraad ka talataan irbad iyo sibraar iyo maraad haanan ka talataan iyo maraad xargo ka samaysataan iyo maraad dana kale ku qabsataan iyo maraad gogol ka dhigataan iyo firaash iyo wisaada maad wax ku qabsataan saasuu nabigeen sal allahu calayh waali waslem qaala waxaa yidhaha rasul rsulka allow inahaa iyada meytatun wa bakti faqaala wuxuu yidhi nabigeena sal allahu faqaala rasul sal sl rsulkana wuxuu yidhi alayh slat slam inamaa in kale ma ahane xurima waxaa la xaaraam yeelay akluhaa cunitaankeed ayaa la xaaraam yeelay saasuu nabigeen calayhi salaatu wasalaam xadيiث afar kun laba boqol iyo lixdii soddonaad waa xadيiث صaيح اإsنaad qaala اimam نس أخbarna cabdالmلك بن شhucayb ibn layث ibn sacd almisri alfihmiya weyan waa iqa qaala xadaثanii abi aabihi waxaa weeyaan شhucayb ibn leyث ibn sacd waa iqaة nabiy فaqih can jadihi can jaddi can abi qaala xadaثanii abi can jaddi awowgey waa iqaة habtun imaamu mashhuur weeyaan can bn abi xabiib yacni yaزiid ibn abi xabiib alأsdi waa iqaة faqih yursil can xafs ibn waliid alxadrami waa saduuq can muxamed ibn muslim muxamed ibn muslim azuhri can zuhri alii jir mogta caawa ad u jeedaan maxamed ibn muslim magaciisa rasmiga ayaa la sheegay annagana marka caawa waxaan toos u sheegaynaa maraatibtiisa qaybo ka mid ah maxamed ibn muslim ibn shaab zuhri waa faqiihun xaafidun mutafaqu calaa jalaalatihi wa itqaanihi can cubaydilahi bn cabdilahi ibn cutba ibn mascuudin xadata wuxuu u warramay ana bna cabaas cabdillahi bn cabaas xadata inuu u warramay qaal cbdlah bn cabaas absara rasu ata neef arya meytata baktia limowlaatin mid ay urayse limowlaatin mid la xureeye walimaymuunata maymuuna u sugnaatay wa kaanat waxay ahayd min asadaqati neefkaana zaka ayay ahayd sadaqadii xoolaha ahaa ayay muxuu neefkaas ayay ahayd weeyaan oo nabigeenna ayaa siiyey gabadha ayada fa qaala wuxuu yihi rasuulkeena sal slm low nasacuu haddii ay siibi lahaayeen jilda aha raggeeda wantafacuu ay wa ku qabsan lahay bihi isaga lakaana xasan oo lakaana jaaisan ama banaana u ahaan lahaa qaal waxay h inaha iyada meytatun waa bakti qaal wuxuu yh inamaa inkaana min xurima waxaa la xaaran yeelay akluhaa curitaankeeda ayaa la xaaran yeelay xadii afartan laba boqol iyo sideed iyo soddonaad ama toddoba iyo soddonaad ah waa xadii saxiixa ah. qaala imam akhbarni cabdiraxmaan ibn khaalid alqaطaan alraqi waa saduq qaala xadaثana xajaaj ibn moxamed alacwar waa iqatu habtun ikhtalata fii aakhirihi qaala ibn jurayj cabdilmlik ibn cabdilcaziz ibn jurayj weeyaane waa iqatu habtun rasul dalis qala wuxu yhi akhbaranii camr bn diinaar waa iqatu habtun xuja weeyaan qaala akhbaranii caطaa ibn abi rabax waa iqatu faqiihun faadilun kaiir irsaan mudxin muddo hore ibn cabaasin buu muxuu ahaa iga warramay akhbaranii caطaa mudxiin xilli hore ama muddo xilli laga jooga ayuu iga warramay ibn cabaas iga warramay qaala wuxuu yidhi akhbaratnii waxaa ii warrantay cbdullahi bin cabsi ayaadhihi maymuunatu ayaa ii warrantay bint alxaari radia allahu ta ardaha bint alxaariثi anna shaatan neef ari ayaa maatad dhimatay faqaala nabiyu nabigeenna wuxuu yidhi alayh slat slam ama waa bakhtiday faqala nabiyu nabigen wuxu yidhi sal l slm alaa dabaqtum maxaa idin qoran alaa dafactum maxaad u riixi waydeen ihaabaha harageeda oo waxaa weeyaan markii la magdayna amaba markii la kala saara haragga iyo hilibka iyo dhagorta iyo la kala saari waa in waxa la riixa moogta oo dhogorta muxuu ahaa si un la yeela alaa dafactum maad riixitaan ood saartaan ihaabaha harageeda ood waxaa weyaan magdaysaan weeyaan riwaayo kale waxaa ku sugan alaa dabaqtum maad magdaysaan sida taa ayaa marka ayaana aad mashhuur ah oo fastamtactum bihi aad ku danaysataan oad ku raaxaysataan saas ayuu nabiga cadayna sal allahu calayhi waali wasalam waxaad soo gaarteen rag badan oo adinka idin ka mid a ah, salliyadan quruxda badan oo hadda turki iyo iiraan iyo meelaha laga soo sameeya oo salaada lagu dukada sajaadada yar bedelkeeda waxaa ku jiri jiray masalo bahal masallo saa laiskugu lalaabo qurux badanoo markii laisku lalaabo magadaho guduud badan oo kitaabkan aan ka badnayn ah, garabsaa loo saarto oo ragga culimada iyo akhyaarta iyo ragga awga iyo ay halkaa wada saaran jire ma xusuustaan marka harkaha marka waa nicmo iyo barwaaqa weligii wax dhammaana maaha abad alabadiin intaad qofkaa nooli waxaa laga yaab inaysan weligiis salligaan dhammaana ama wasaqooba maahan isaga waa iska markii aad xoogahood muddo yara joogana aad yar masaa loo gelin waa la asli wabilahi towfiiq <clears throat> waaya xadiidka afar kun laba boqol iyo sideed iyo soddonaad xadii saxiixa qaala imaam nas ali ramt abarna maxamed bn mansuur alquzaci wahiqa can sufyaan ibn cuyaynat can camr ibni diinaar can aطac ibn abi rabax qaala samictu ibn cabaas ayaan ka maqlay radi allahu tacala canhuma qala wuxuu yidhi mara nebiyu nabigeen wuxuu soo maray sal sl bishaatin oo limaamuunata maymuuno ay leedahay meytatin ee bakhti ah faqala wuxuu yidhi alaa akhadtum maad qaadataan ihaabaha haraggeeda fadabaqtum aad magdaysan oo faintafactum aad ku danaysataan ood ku intifaactaan ayuu nabi yihi sala allahu calayhi waali wasalam xadid afurka laba boqol iyo sagaal iy soddonaad waa xadii saxiixa qaala imam barna maxamed bn qudaamat almasiisi waiqa qaala can jariir ibn cabdilxamiid adbi waiqatu saxi kitaab can muqiirat bn naqsim adbi mowlaahum waiqat mutqinin kaana yudalis siyama can ibraahim annakci weeyaan can shacbi caamir ibn sharaaxiil shacbi waa waa ninka imaamka iqatun faqiih ahaa oo muqadrafka weliba ahaa cafwan ahaa taabiciga ahaa qaala wuxuu yidhi ibn cabaasin wuxuu radi allahu tacala canhuma mara nabiyu nabigan wuxuu soo maray sal slm calaa shaatin neef arya maytatan ee bakti ah faqala wuxu yih allan tafcatun maad wax ku qabstaan biihaabaya haraggeeda sidaa weeyaan xadiidka afar kun laba boqol iyo afartanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nas akhbarna moxamed ibn cabdilcaziiz ibn abi rizma wa qaala anbana alfadl ibnu muusa asinaani wa iqatun rubama aqrab can ismaaciil ibn abi khaalid albajali mowlaahum wa iqatun can shacbi caamir ibn sharaxiil shacbi can ikrimata mowla cabdillahi bn cabaas ibn cabaas radi allahu tacala anhuma waraxima jamiica ruwaat can sawdata binta an sawda sawda oo zawji nabiy nabiga xaskiisa sal slm radia allahu taala waa sawda bintu binti zamca qaalat waxay tihi sawda ummuna sawda maatat shaatun maatat waxaa dhimatay ama baktiday shaatun neef adhigoo lana annaga aan leenahay fadabaqnaa waxaan magdaynay oon dhogortii iyo aan ka qaadnay oon haraggii keligii oo keligii soosoo reebnay maskaa haraggeedii famaa zilnaa kama aanan zuulin nambidu inaan ku biyo macaanaysanna fiiha iyada xataa saarat ilaa ay ka ahaato oy ka noqoto shannan sad ama mid muxuua qombabtay oo qallashay oo muxuu ahaa aan aad loo isticmaali karin ilaa ay ka noqoto intaasaan isticmaali jirnay marka famaa zilnaa kama aanan zuulin nambidu fiiha macnaheed waxaa weeyaan sibraar iyo haan ahaan ayaa laga dhigay sibraar ayaa laga dhigay soomaalida qaybo ka mid ah ayaa laga isticmaalaa sibraarkaas qaybo qaar ma yaqaanaan oo geedaha la qori iyo hamahan tolonyada iyo waxyabas baa la isticmaalaa qaarna caadi ay u isticmaalaan yaa sheekh hadda qaar isticmaala jira soomaalida weli <laughs> waa la isticmaala qaar isticmaala jira weli mogta dhaqanka dadka ku kala adagyihin dhaqanka waa lagu kala adagi weli waxaa jira dad dhaqankoodii ku dhegano marka marka nebiidka marka waxaa weeyaan nebiidka asal ahaan waxaa loo isticmaali jiray timirta iyo cinabka ayaa meel lagu shubi marka lagu shuba biyo ayaa lagu dul shubi biyo ayaa lagu dul shubi sibraarkaas iyo weelaashaas noocaas ayaa lagu shubi kadibna waxaa weeyaan afka ayaa laga xiri meel baa la dhigi dhowr maalmood ay ku jirayaan kadibna wax macaanay noqonayaan macaankaas marka laba u inuu mar khamru noqdo u khamrooba oo khamro iso roga iyo mar inuu noqdo cabitaan caadi aho juiska a taqaanaa inuu noqdo hadduu marka cabitaan caadiya ah isaga ishkaal ma laha nabiid caadi oo xalaal noqonaya marka qaar khamru noqoni hadda soomaalka khamrada inta badan waxay ka sameeyaan laba shay ay ka sameeyaan waa gerbida ama qamadiga iyo canabkaay ka sameeyaan inta badan kulli waad aragtee marka xayeysiinayaan waxyaabaha ay ku ag sawiraan ay kamid qaarna malaba ay ka sameeyaan xataa marka calcumuum waxaa weeyaan nabiidka waa cabitaankaas inaan ku cabitaan aan ku macanaysana kama aanan zuulin oo weligeen saasan baan ku wadnay ilaa markii dambe ay ka noqoto sad iyo wax qalalan oon la isticmaali karin ama ay ka gabowda saas ayay leedahay radia allahu tacaala canha axsanta axsanta axsanta saas weyaan bedelkiiba waxaa la gelinayaa surmooyinka iyo haamanka yaryar booskoodiyaa la gelinayaa axsanta carabta hadda aad u isticmaalaan weli carabta aad u isticmaalaan waaya xadiidka afar kun laba boqol iyo ko iyo afartanaad waa xadii saxiixa qaala alimaam abana qutayb bn saciid wa iqatu tabta an ibni xujr wa iqa sufyaan اthawri can sufyaan ibni cuyeyna can zayd bn aslm can cadawi mowlaahum wahiqat caalima kana yursid can ibn wacla ibn wacla waa cabdiraxmaan ibnu wacla almisri waa saduuq can ibni cabaas radi allahu taala anma qal cbdullahi bn cabaas qaala rasul rasulka wuxu yh sal slm ayuma ihaabin harag harag alla haragii dubiqa la magdeeyo faqad ahura uu daahir noqday harag kasta oo muxuu ahaa laga qaado dubki sare iyo waxaa weeyaan dubki hoose iyo waxaa weeyaan dhagorta eh, iyo wixii laga qaado oo la magdeeya wuu daahir noqda ayuu nabig sal slm culimada waxay ka soo reebaan laba waxay ka soo reebaan noocay ka soo reebaan waa kuwe alkalbu walkhinziir lafahay ugu jirta ay leeyiin baktinimada marka iyaga midi kale waxaa noo imaan doona noo imaan doona eh, dugaagga iyo waxyaabahan duurjoogta ah oonan ahayn eh, waxyaabahan la cuni karo waraabaha iyo wixii la midka ah iyo libaaxa iyo xaragooda isaga maxalaal buu noqonayaa haddii la magdayey mise waa maya waa noo imaan doona inshala casharka habeen dambe ayuu noogu imaan doonaa waxba horreyn laakiin doofaarka iyo iyo eyga iyaga waxaa weyaan xagga la dhigaya <laughs> naam ya kusoo celiya ayuma ihaabin ya qaala alimam abarna qutay bn saciid wa iqatu habt wa cali bn xujrin wa iqa can sufyaan بن عyayنة عن زaيد بن أسلم الcadوي الqرaشhi mولاaهm وثiqة cاalمa وkاn يرsل عن بن وعلة cبدالرحمaن بن وعلة المصري waa صدوq عن بن cabاasi رaضي الlaه taعaلى anهma qala وxu عبd لله بن cabاas qaala rasul rasulka وxu sل sلم ayuma ihaabin harag alla haragii dubiqa la magdeeyo magdaynta waa waxaa weeyaan waa in waa u tegi doonaa wax lagu magdaynayo in haraga la qurmiyo oo weliba asal iyo calayn qayb ka mid ahoo noo imaan doonta qurad la yidhaahdo iyo deeb iyo wax noocaas in muxuuah la geliyo kadibna dhagorti kore iyo muxuua ah wax alla wixii timo aha laga qaado oo laga nadiifiyo oo nadiif u noqdo hoosna wax alla wixii hilib ahaa ama saarnaa oo ku dhegnaa baruur iyo wax alla wixii ku dhegnaa in laga fujiyo oo haragiyo sidiisii ah oo murtaxan uu soo hara markaasa weliba intaa looma daaye waa la kala oo casaan iyo midabo noocaas ayaa la geliyaa oo aad loo qurxiyaa marka magdaynta waa noocaas dibaaqa waa noocaas weyaan waayahay ayumaa ihaabin haraga laharagi dubiqa la magdeeye faqad ahura uu aahir noqdo weyaan xadiidka afar kun laba boqol iyo laba iyo afartanaad xadiis sohel isnaada qaala alimaam nas akhbarnii arabic bnu sulayman ibnu daawud aljizi alasdi wahiqa qaala xadaana isxaaq بن bكر وهو بن mdr المصري waa صدوq فقيه qال xadaثna abi xadaثanii abi aabihii waxaa wy bkr ibn mdr weyaan المصري waa ثiqة dabt can jacفر iبn رaبيcaة المصري waa ثiqة أنahu jacفر samca wxuu ka magan abاkhayr abوlkhayr waa mrhd iبn cabdالlahi الyزني waa ثiqة فقيه can ibn wعlى cabdiرaحmaan iبn wعlة almصrي oo صaduuq aha weyaan أnahu iبn wعlى sأla wuxuu weydiyey iبn cabaas cabdالlahi بن cabaas oo faqaala wuxuu yidhi ina annaga naqzu waxaan u duullaa haada almaqriba galbeedkan aan u duullaa dhankan galbeedka ayaan u duullaa wa inahum iyagana ahlu wathanin waa dadka asnaamta iyo waxyaabahan alla khayrkii ka soo haray caabudo weeyaan waa dad gaalada nooca ah walahum ayagana waxaa u sugnaaday qirabun sibraara yakuunu fiiha gudaheeda waxaa ahaada laba nuucaana iyo walmaau biyo ayaa ahaada weeyaan sibraarka waa waxyaabaha biyaha iyo caanaha lagu shubta iyo wixii la midka ah oo faqaala ibnu cabaas wuxuu yidhi addibaaqu magdaynta ayaa tahuurun nadiifin u ah weeyaan in la magdeeyo ayaa nadiifin iyo taahirka yeelitaan u ah weeyaan qaala ibnu waclata wuxuu yidhi can ra'yika ay taquulu miyaad leeda can ra'yika ma ra'yi kaaga ah taad arrintaa ku sheegaysaa misedee aw amaba shay waa shay oo samicta waad ka maqasay min rasul rasuulka ale sala allahu calayh wali wasalam arrinkan aad leedahay magdaynta ayaa aahir ka dhigayso ma ra'yigaaga adiga aad mxuu ahaa fatwo adiga ad fatwoodaysaa mise nabigan ayaad ka maqashay sala allahu calayhi waaalihi wasalam waaya qaala wuxuu yhi cbdillahi bn cabaas bal iskaba dhaaf inaan ra'yigaygu ahaadee can rasuuli illaahi sala allahu calayhi waali wasalam rasuulka alle ayaan ka warinaa weeyaan xadiidka afar kun laba boqol iyo saddex iyo afartanaad waa xadiis saxiixa qaala imaam qaala imam nasai ali ramatullah akhbaranaa cubaydillahi bni saciid astarkhsi wahiqatun suniy maأmuun qaala xadaثna mucaad bn hishaam adastawaa'i waa saduuqu rubama wahim qaala xadaثanii abi abihiis wahashim adastawaa'i wahiqatun habtun rumiya biاlqadr wasambr can qataada ibn dacaamat saduus basri wahiqatun habtun yursul idlis can xasan ibn abi xasan basri can jawn ibn qataadata ninka la yidhaahdo waa maqbuul lam tasix suxbatuhu waliabihi suxba can salamata ibn muxabiq can slm ibn muxabiq alhudali waa saxaabi jaliila radia allahu taa ana nabiya nabigana sal اlah slm fii khaswati tabuuka duulaanka tabuuk dacaa wuxuu nabigu u yeertay bimaain biyo min cindi imra'atin haweeney agteeda wuxuu yihi haweeney biyo isi ayuu ku yidhi haweeney ayuu muxuu aha biyo ka dalbaday inay siiso qaalat waxay tihi maa cindii agtay ma ahaanin ilaa min qirbatin sibraar oo lii anii aan leeyahay meytatin ay min jildin min jildi meytatin mudaafkii ayaa meesha laga bixiyey marka hay hy hy ma wuxuu yidhi marka waxay tiri marka maa cinda agtay ilaa min qirbatin qirbad oo lii anii sugnaaday min may eh, lii anii sugnaaday maytatin ay min jildi maytatin neef bakti ah haraggiisa sibraar laga sameey oo ani aan leeyahay biyo ku jirm biyo ku jirmo biyo kalama haya ay nabig ku tiri calayhi salaa slaam qaala wuxuu yidhi nabigeena calayhi sala slam alaysa miyaynan miyaadan ahayn qad dabaqtiha daba ah, qad dabaqtiha mid magdaysa sooma tihid oo sibraarkaas intaadan biyaha ku shubin ka hore sibraar la magdeeyey oo muxuu aha saa laga dhigay oo laga hoolay waxaa la wixi koray hoos ka saarnaa soo ma aha qaalat waxay tihi balaha qaala wuxuu yidhi fa ina dibaaqaha dibaaqaha magdaynteeda ayaa dakaatuhaa gowraceeda ah weeyaan oon xalaal ka dhigi haraggaas in la isticmaalo saas ayuu nabig leh calayhi salatu slam xadidka afar kun laba boqol iyo afar iyo afartanaad waa xadis saxiixa qaala alimaam nas abarna alxuseyn ibn mansuur ibnu jacfar annaysaburi wahiqatun faqiih qaala xadaثana xuseyn ibn moxamed ibn bahramat tamiimiy wahiqatun qaala xadaثana shariik ibn cabdillahi alqaadi wa saduuqun yukhطiu kaiira واkhtalطa lama waliya الqضاء can acmash sulaymaan ibn huraam alkaahili alkuufi weyaan can cumaara ibni cumayr ataymiy wa iqatu habt can aswad ibn zayd naqi waa mukhalaman iqatu faqiihu muktir can caaishata um muminiin radia allahu tacala qal waxay tir umuna caaisha su'ila nebiyu nabigeena ayaa la weydiy sal slm can juduudi meytati baktiga haraggeeda wax laga weydiyey qaala wuxuu yihi rasuulkeena calayhi salaat slam dibaaquhaa dibaaquhaa magdaynteeda ayaa tahuuruhaa daahir noqoshadeeda ah weeyaan in la magdeeya daahirka dhigi saas ayuu nabigeena cadayna calayhi salaatu wasalaam xadiidka afar kun laba boqol iyo shan iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam cali raxmatullah akhbarna cubaydillahi ibnu sacd ibnu ibraahim ibnu sacd azuhri alqurashi azuhri waa qaala xadaana cami adeerkiis waa yacquub ibrahim ibnu sacd waa faadil qala wuxuu xadaana shariik ibn cabdillahi alqaadi can ilacmash can ibrahim ibn zayd annakhaci waa iqatun yursil can aswad ibn zayd annakhaci can aishata ummuminiin radia allahu tacala arda qala waxti umana caaisha su-ila rasul rasulka ale waxaa laga weydiiyey can juluudi ilmeytati bakhtiga haraggeeda faqala wuxuu yihi dibaaquhaa magdaynteeda dakaatuhaa waa gowraceeda ayuu nabig yihi sala allahu calayhi waali waslm xadidka afar kun laba boqol iyo lix iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nas calih raxmatullah akhbarnaya ayub ibnu moxamed alwazaan alraqi wasadu ah, waa iqatun cafwan qaala xadaثna xajaaj ibn moxamed alacmar waa iqatun habt ikhtalata fii aakhirihi qala xadaثna شharيك بن cbdالlah الqاضي can أcmش can ibrahim can aswad can caiشhaةa um muminiin radي الlahu tacalى canhu ardaha waraxima jamiic الruwaat can nabi nabig xu sl sl qal nabig wuxuu yihi dakaatu lmeytati baktiga gowraceeda gowraciisa ayaa dakaatu lmeytati baktiga gowraceeda dibaaquhaa waa magdaynteeda yacni haragga baktiga in aad sidii xoolaha la gowra xalaal u noqdo waxaa ka dhiga in la magdeeyo sidaa weeyaan xadiidka afar kun laba boqol iyo toddoba iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu nasai caleyh raxmat ullah أخبرني إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني واثقة حافظ رمي بالنصب قال حدثنا مالك بن إسماعيل بن درهم النهدي مولاه واثقة متقن صحيح الكتاب قال حدثنا إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق السبيع واثقة تكلم فيه بلا حجة عن أعمش عن إبراهيم عن أسود عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنه وارضاها ورحم جميع الرواة قالت waxay tilmaamuna عائشة qaala rasul rasulka wuxuu yiri sal slam dakaatu lmeytati bakti gowraceeda dibaaquha waa in la magdeyo intaas waxaan ugu soo baxnay asal ah haragga xoolaha la cuna oo makuulaxmiga ah ariga iyo geela iyo muxuu ahaa looda iyo wixii la xugunah oo gowrac ku xalaal noqdo haraggooda haddii ay bakhtiyaan waxaa gowrac u noqdo oo xalaaleeyo oo in la isticmaalo baneeyo in la magdeeyo qaacidadaas xagga noo dhiga waa qaacida nabowiya oo nabigeena calayhi salaa slam uu halkaa dhigay baab waxaan gelaya la yihahda baabun maa yudbaqu bihi juluud اlmeytati baabu maa shay ayuu baabkan u baab yahay yudbaqu bihi lagu magdeeyo juluud اlmeytati haragga maydka ama bakhtiga haraggeeda maxaa lagu magdeeyaa annaga soomaalida kolleyba qolo walba inay dhaqan goonileeda waa suuragal ama gobollada ay kala duwan yihiin laakiin intaan arki jirnay waxyaabaha lagu magday waxaa ka mid ah deebta ayaa ka mid a ah. qayb bay ka qaadataa deebta waxaa ka mid ah asalka waxaa ka mid ah biyaha in la qooya haye maxaa ku daraysaan ya culama in la taago axsanta xilligii la qalajina weyaan cusba axsanta cusba culama lahi maxaa lagu dari ya magaad magaadka ha cusbada iyo magaadka isku nooc runtii hadda magaadka kontrabaha laga dhigay la socda magaadka hadda kontrabaha laga dhigay daroogada noocyada ugu khatarsan noocyo ka mid a ah laga sameeyaa lidaalika beriga hadda ay tubaakada ku dari jireenba bilaash looguma dari jirin hadda mxuua kenya gudaheeda waxaa laga dhigay controband qofkii lagu qabta allahu naxariisto shaqa adaga laga qabani waaya ma aqaan waxay ugu dhigeen kolley waa laga yaa daroogo rasmi inuu noqday saasaa laga yaaba wallah aclam marka maxaa lagu magdeeyaa xadiidka afar kun laba boqol iyo siddeed iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam caleyh raxmatullah akhbarna sulaym ibn daawuud almisri wahiqa can ibni wahb cabdullahi ibn wahb almisri wahiqatun xaafid xaabid qaala akhbaranii camr ibnu xaarif alansaari mowlaahuma iqatun faqihun xaafid wاleyث ibn sacd almisri can kahiir ibn farqad almadani waa iqa ana cabdاllahi ibn malik ibn xudaafa almisri xijaazi maqbuul ah xadada wuxuu waramay can alcaaliya bint subayc almadaniya wahaqaha alcajliy ana maymunata bint ana maymunata ana maymunata zawja الnabiy yay u qoran zawja bifatxi اljiim zawja ayaa sax zawjida sax maahan zawja waya zawja ana maymunata maymuna zawja الnabiy salى اllahu alay slam xadaata waxay u sheegtay anahu rasuulkeena salى اllah alay slam anahu shaniye dhah anahu shaniye mara inuu soo maray birasuuli rasulka sal sl rijaalan rag ay soo mareen oo min qurayshin reer quraysha yajuruuna jiidayaan shaata neef ari oo lahum ayaga ay leeyihiin mila alxisaan alxisaan faraska oo kale waxaa la tamiilinaya neefka arigahay waxaan isku miaalinayaa iyo faraskii dhanka lasiga miaalinaya midabkii ah suuragal waxaa suuragala weyninka neef ariho aad u weyn oo abeer ri abeer maaheda laga yaaba ama orgi muxuu ahaa sagob ah aad u weyn ayaa suuragal ah fa lahum rasul rasulka wuxuu yuri sal slm low akhadtum haddii aad qaadan lahaydeen ihaaba haraggeeda qaaluu waxay dhahen innaha iyada meytatun waa bakti fa rasul wuxu yuri sal slm yuطahiruha waxa nadiifiyo oo daahir ka dhiga haraggaas almaau biyaha iyo wاlqaradu iyo qaradu qaradaas marka wa calayn geed qarad la yihaahdaba ya sheekh waa geed magaciis geedkaas marka waa asal wa la dhihi kara oo shaki ma laha asalka de waxaa laga sameeyaa mogta geedka in la jafo oo muxuu ahaa maqaarkiisa ama haragiisa ayaa asalka noqda laakiin qaradka qaradka waxay leeyihiin mirihii geedka waa la isticmaali karaa qaladka mirihiisa waa loo isticmaalaa in wa lagu magdeyo waxaa kaloo la isticmaala caleyntiis waa lagu muxuu ahaa magdeya waxaa kaloo leeyihiin sida caadiga asalkiisan qalanqal axsanta shee asmaa waxuu leeyahy qalanqal aye qalanqal yacrifu ahluhu waba kama aqan laakiin asalka geedaha laga sameeyo waa geedahe geedaha asal laga sameeya qalanqal ba laga sameeya ya asaga laftarkiis ya sheekh shee xuseen haye min waraa xijaabi waa sheekh ad ogtaa ya sheekh he haye gondad gondadka waan aqaana aadan u aqaana ya xaga kuma naqanas kuwa kale labada kalaa sheegtaan aqoon murufurka axsanta murufurka aad bu asna u leeyahay axsanta alcumuum yacrifu ahluhu wiilasha yar way la yaabaya hadda ragkaan meesha fadhiya waa dhaab bay taagayaan waxay ragga ay sheegayaan ma afkii ku hadlaya lehi waa la yaaban yahi yaa sheekh galoolka ha ah y asanta ya sheekh ha anjoolo waa mudufurka markaas de amaba waa gondadka gondadkana maaha anjoolo anjoolo ma taqana culmaa le shacari wuxuu leeyahy geedka asalka loo aado asalka xanjoolo xanjadan cadigoo la keeno ayaa laga soo kole waa mxu waa isku nin walba waxbuu yaqaan laakiin waa taqriiban geedahan mudufurka iyo gondadka maya abadan haka yaabin mudugtu waa aqanaa galool aad baan u aqanaa a agarka aqana xagarka mogta dhowr qaybood wa a a aan la saaraa si loogu qurxiyo ah, kuma jira hay tamaam bas intaa ku filan marka yuahiruhaa waxaa nadiifiyo almaau biyo iyo walqaradu asal dhahdayaa iyo wax muxuu ahaa geedkal ku sheegtayaaba waa kaas muxuu aha wax lagu eh, rugo oo lagu eh, buubiyo dhogortaas iyo hilibkaa iyo waxa oo haragga keligii lagu soo reebo ayaa nadiifiyo xadiidka afar kun laba boqol iyo sagaal iyo afartanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasacani abtalaqnaa sacin ibn mascuud aljaxdari wathiqa qaala xadana bishir yani ibnu fadl wathiqatun habtun caabid qaala xadaanaa shucba waa imaamka an xakam ibn cutaybat alkindi beryahan isma arag ninkan waa taqaana waxaan inooga dambeysay meel fog hiqatun habtun faqiihun rubama dallas can ibn abi leyla cabdiraxman ibn abi leyla wathiqa alansaari wathiqatu can cabdillaahi ibnu cukaym soo idinma qorna cukaym aljuhani muhadramun samica kitaaba الnabiy salى اllahu alayh ali waslm liqabiilati juhayna qaala wuxuu yihi quri calayna waxaa nagula dul akhriyey kitaabu rasul rasulka al kitabkiisa sal slm qoraalka uu soo diray waana ana hulaaman wiil ana shaabun ee da'yar waxaa ku qorna qoraalkaas nagula dul akhriyey anlaa tantaficuu laa tantaficuu ha ku intifaacina oo waaa muxuu ha ka dhiganina min almeytati baktigi biihaabin harag walaa casabin iyo casab muxuu ahaa xiji xijiyada iyo wax lamidkaba ya ha ha merigaas iyo wax lamidka casabka saas waa laa tantaficuu ha ku intifaacina oo waxaa ku qabsanina min almeytati baktigii biihaabin harag walaa casabin xiji amaba iyo mrg waaad tiadaba mirig waxaad tiradaba laba kun an boqo yani waxaa weeyaan iyada eh, on la magdaynin haraggeeda ha dhawaadinoa casabka isaga waa iska caadiyo hilibkii qayb ka mid oo ah mogta isaga xag iska dhig saa weyaan xadiidka afar kun laba boqol iyo kontonaad waa xadiid saxiixa qala imam nas bna mxamed bn qdamat almasjid waiqa qala xadana jayr bn bdixamid اdabi can mansuur bn muctamir can alxakm bn cutayba alkindi can cabdiraxman bn abi leyla can cabdilahi bn cukaym qal wuxu kataba ilayna rasula nabig wxuu noo so qoray sal slm laa tastamticuu war ha ku raaxaysanina oo ha ku danaysanina min almeytati bakhtiga biihaabin harag walaa casabin iyo mirgi iyo wix la midka ah waa haddii aan la megdaynin haragga xadiidka afar kun shan boqol iyo ko iyo konton afar kun iyo labo boqol iyo ko iyo kontonaad waa xadiis saxiixa qala الimam النasائي أخbarna cلي بن xujr وثiqa qala xadana شhrيك بن cبd لله الqاضي عan hilaal بn abi xumayd الwazan naعم iqة xaafid sooma axsant cali بn xujr waa iqaة xaafid martabo kala u raacsan she cali aa noo faa'iday jaزah الlah khayرا can cabdالlahi بn cukaym qala wuxu yh cbdالlahi بn cukaym kataba wuxuu soo qoray rasul rasulka sal slm ilaa juhaynata ree juhayno ila alaan juhayno way joogaan la socda hadda markaad madiine makaa tagto aljuhani ayaad maqlaysa aljuhani weli way tuuran yihin rag macalimiintana ka mid ahaa ayaa juhani juhani juhani dib aan u baarna waa juhaynadii caadiga meel kaleba maahaba waa iyagu laftirkoodii weli way joogaan cumrigooda maasha ilahay baa barakay waay <clears throat> kataba wuxuu soo qoray rasul rasulka sal sl ilaa juhaynata ree juhayna wuxuu soo qoray anlaa tantaficuu war ha ku intifaacina oo ku qabsanin min baktiga biihaabin harag walaa casabin iyo xiji ama waxaa tiradaba qaala abu cabdiraxmaan wuxuu yidhi annasaa'i weeyaan asaxu maa fii hada albaab baabkan wax ku sugan waxa ugu sayaxsan fii juluudi lmeytati baktiga haraggiisa ku soo arooray idaa dubiqat markii la magdeeyo xadiidu zuhri waa xadiidka azuhri uu wariyey can cubaydillahi bni cabdillaahi bni cutbata ibni sacuudin ka wariyey can cabaasin radi allahu tacala anhum oo ka wariyey can maymuunata bint can maymuunata binti اxaari uminmin ka sii wariyey kaas weya wallaahu aclam xadiidka afar kun laba boqol iyo afar iyo soddonaad oo juluud lmeytati xadiidka koobaad ku xiga wa xadiidkaas ugu saxsan ayuu leeyahay baab ruqsa ruqsa ayuu baabkaan u baabiyay fi in lagu danaysto oo lagu raaxaysto bijuluud ilmeytati haragga baktiga idaa dubiqat markii la magdeeyo waa tii horan soo marnay u xadiidka afar kun laba boqol iyo iyo laba iyo kontonaad waa xadiis daciif lakin xadiista hore saxiixayd ayaa nooga filan oo soo aroorinta sheekha markaa macno weyn inay lahena suuragal wallahu aclam gafar allahu lana walahu wain akhطana gafar allahu lana khaasatan akhbarna isxaaq ibn ibrahim alxandali qaala ambana bishr ibni cumar azuhri waa iqatu qala xadaثna malik ibn anas ibn abdalhijra weyaan xadiidku taxwiiliyey wاlxaariث ay xadaثna waxaa noo warramay yuri alimam nasai alih ramat lah alxariث ibn miskiin qira'atan alيh waan asmc can ibn qasm cbdiaman qasm cutaqi qaala xadaanii malik bn anas imam dar hijra can yaziid ibn cabdillahi ibn abi qusaytin alleysi almadani waa iqa can muxamed ibn cabdiraxmaan ibn thawbaan alqurashi waa iqa can abihi abis oo ah can abiihi miya mise can ummihi can ummihi waa sida saxda can abiihi meeshan waxaa la yihahdo ma yeelaan khiyaaray can ummihi ka dhiga can ummihi ma garateen can ummihi umi maxamed ibn cabdiraxmaan ma maqbuulo wayaane can caaishata ummi muminin bay ka warisay radia allahu taala anha ana rasu rasulka sal slm amara wuxuu far rasuulkeenna an yustamtaca in lagu raaxaysto oo lagu danaysta bijuluudi ilmeytati haragga baktiga idaa dubiqat haddii la magdeeyo marka xadiidka marka dacfigiisa eeginaya xadiistan oo soo marnay oo xukunkan ku cadeed ayaa la qaadana weyaan hada wallahu aclam w sala allahu waslm ala cabdi rasul mustafa